ismi ama magac ay iska leedahay ujrada iyo mushqaayadu ujra waa mushqaayada qofkii shaqeeyey la siinayo ajrina waa la yidhaahdaa ijaarana waa la yidhahdaa marka saddex magac ayay yeelanaysa ajrun wa ujratun wa ijaaratun maa as'alukum alayhi min ajrin taasi waa xaggii luqada markaa luqadii ijaara waa waxaa qofka la siinaya qofka uu qaadanayo markuu shaqeeyo wa sharcan sharci ahaanna caqdu calaa manfacati macluumati maqsuudati qaabilati lilbadli waalibaaxati biciwadin macluum caqdun waa heshiis ijaaradu sharci ahaan iyo fuqahadu se u yaqaanaan waa heshiis calaa manfacatin macluuma lagu heshiinayo heshiis lagu gelayo manfaco iyo waxtar macluumatin xadidan oo xadaysan oo qeexan la garanayo maqsuudatin oo ah wax markaa la daneeyo oo bani aadamku uu daneeyo qaabilatin lilbadli taasoo ah mid markaa aqbalaysa bixin iyo in qof kale lagu wareejiyo walibaaxati sidoo kale aqbalaysa in qof loo ogolaado oo loo fasaxo biciwadin macluumin iyada oo manfacadaasi la dhaafsanayo bacdu waa baa-u alciwad weeye ama muqaabaladii iyadoo la qaabilsiinayo oo la dhaafsanayo ciwad bedel macluumin isaguna qeexan oo la garanayo xadidan marka ijaaradii waxay noqonaysaa heshiiska labada qof ay wadagelayaan midna uu shay manfacadiisii helayo manfacadiioo markaa iyado lafteedu de la oo markaa la gartay qadarkeeda manfacadaasoo ah wax markaa bani aadamku uu daneeyo oo qiimo leh manfacadaasoo ah mid markaa ay bannaan tahay sharci ahaan in qofkii uu qof kale ku wareejiyo ama uu u ogolaado u fasaxo in markaa la dhaafsado ciwad ama wax markaa lagu bedelanaya manfacada oo isaguna xadidan oo la garanayo ijaaradii markaa laba qof bay ka dhaxaynaysaa kirayste iyo kireeye wa sharطu kulli min almuajiri walmustajiri muajir saasaa ii dabdisan ficilkeedii markaa ajara buu laakiin ma aha caan maaha ajara oo jiimku shadan yahay kutubta luqada laguma garanayo laakiin ajara oo ta qur-aankana ku timid ah an tajurani amaaniya xijaj ajara yajuru iyo aajara aajarahu yujiruhu oo markaa afcalo ah aajara oo afcalo ah oo mudaariceediina yujiru uu noqonayo labadaasiba way jiraan markaa aajara masderkeedii iijaar buu noqonayaa ajarana ijaara ama ajir ayuu noqonaya marka haddii saas la yidhaahdo min almujiri in loo akhriya noqonaysaa kiraayihii laakiin fuqahada afkooda waxaa caan ku ah ajara yuajiru iyo tajiir markaa muajir markaa way iska soconaysa xaggii fuqahada agtooda marka min almujiri kiraayihii iyo walmustajiri kiraystihii labada mid kastoo la arkaba waxa u shari ah arushdu inuu rashiid yahay rashiidna waa wixii laga helo saddex arimood an yakuuna caaqila baaliga hayra maxjuurin caleyh waa inuu aaiwaa inuu yahay caaqil qof markaa dee qaba waa inuu yahay baalig qof qaangaar ah waa inaanu ahayn sidoo kale qof xayiraadi ka saaran tahay tasarufkii maalka saddexdaa marka qofka laga helo ayaa waa rashiid la odhanaya oo halkan shardigani saasaa loola jeeda haddaad tirahda rashiid imika waxaa loola jeeda qofkii aan xayiraadi saarayn haddaad tirahda lafteedana dee way soo hoosgelayaan ilmihii yara xayiraad baa saaran sooma tasarufkii looma ogola kii waalaa laftiisa xayiraad baa saaran oo tasarufkii looma ogola marka xayiraaddii baa waxaasoo dhan isu koobsanaysa iyo wa cadamu likraah waxaa kaloo shardi in aanay qasbanayn labadiiba inay iyaguna ikhtiyaarkooda ay caqdigii ama heshiiskii kirada ay ku gelayaan baa shardi wa kharaja bimacluumatin marka macluuma la yidhi waxaa baxay aljacaalatu ama aljicaalatu caqdigii jacaalada oo isagu waa heshiiska lala gelayay qof laleeyahay haddaad waxaa ii qabato waxaasaan ku siin marka waxa uu isagu qabanayaa inay manfaco macluuma noqotaa khasab maaha halkan manfacadu waa inay macluum tahay baa laynayay jacaalada wax lumay baad odhanaysaa qofkii wixii lumay ii keenaa waxaasuu leeyahay markaa dee shaqada uu qabanaya intay laeg lama garanayo shaygii meeshuu ka doondooni doono intuu ku soo heli doono inuu soo heli doono iyo in kale marka iyada jahaalaa ku sugan iyadoo jahaladaas ay ku jirto baa haddana iyada la baneeyey wbimaqsuudatin marka maqsuuda la yidhina waxa baxay istijaaru tufaaxatin in xabad tufaaxa loo kiraysto lishamiha ursadkeeda ama maaratay ursashadeeda yani tufaax in la cuno ayay manfacadiisu ahayd haddii marka de qofkii in la cuno u qaadanayo iibbaa meeshaa imanaya laakiin hadduu yidhaahdo ma kaama cunaya kaama wada isticmaalay lakin waxaan uga yar baahanaya un inaan ama meesha ku yar qurxisto ama urteedaan u baahanahayo udgoonkeedaasaan doonaya inaan xoogaa saacad haysto iga kire taasi ijaaro saxa ma noqonayso maxaa yeelay eh, dee waxaani cunno ayaa loo raadiyaay maqsuudka laga leeyahay ma aha tufaaxada shamigeed iyo urteeda maaha wa biqaabilatin lilbadli markuu ina yidhi manfacadu waa inay qaabila lilbadli tahay mid aqbalaysa bixin waxa iyadana halkaa ku baxday oo iyaduna aan ijaaradii ka suuragal ahayn manfacatu lbudci farjiga manfacadiisi oo istimtaaciya kaasi de isagu alcaqdu calayha caqdiga manfacada budciga lagu galo laa yusamaa laguma magacaabo ijaaratan ijaaro laguma magacaabee manfacada budciga caqdiga ku tacalluqa de nikaax iyo guur baa la yidhaahdaa oo waxa weya ninki inuu gabadhii guursado deetana markaa istimtaaceedii uu sidaa ku xalaasha laakiin ijaaru ka suuragal maaha maxaa yeelay manfacadani manfaco qof kale in lagu wareejiyo si markaa majaana ama bilaasha loogu wareejiyo aqbasho ma aha wa ibaaxadiina waxaa ku baxay ijaaratu ljawaari lilwai gabdhihii addoommaha ahaa in markaa loo kireeyo wai iyo jimaac iyaduna halkaasay ku baxaysaayo dee gabadhii manfacadeedii istimtaaca ma banaana in qof kale la yidhahdo waan kuu fasaxay iska isticmaal dee sax ma ah oo ibaaxo baan ka suuragal ahayn ibaaxada iyo bedliga marka bedligu waa in qofkii wixii la siiyo lagu wareejiyo ibaaxaduna waa maxay waa in loo fasaxo yaan la siininbe oo maalan qofkii martida ahaa raashinkaad usoo dhigayso dee maad milkisiino isagu malaha laha laakiin waad u ogolaatayoo wuu cunayaa wuu isticmaalaya iska cunayaa isagoo wixii milkigaagiya ayuu haddana fasax u haystaa kaasaa markaa ibaaxa la yidhaahda badlina waa in wixii qofkii dee looga fidiyo laguba wareejiyo markaa iyadu hibadii ayuu markaa ugala jeeda ama maarata in qofkii dee nacam arintii markaa lagu wareejiyo wabiciwadin ciwad marka la yidhi waa in wax la dhaafsanayo markii la yidhi waxa baxay alicaaratu shaygii markaa ergisa ahaan qofka loogu dhiibayey dee waxba ma dhaafsanayo bilaash ayuu kaasi ku isticmaalaya isagana caqdigiisa icaara la yidhaaho wa bimacluumin macluum marka la yidhi waxa baxay ciwadulmusaaqa ciwadkii ama wixii la dhaafsanayey caqdigii musaaqaadka ina soo maray ee geedkii qofkii waraabinayey de manfaco ayaa qofkaasi lagula heshinayo manfacadiisi waxtarkiisi xoogiisa ayaa wax dhaafsanaya lakiin wuxuu dhaafsanayaa waxaan xadidnayn buu ahaa midhaha barhkood unbaa lalahaa ama ulukood inta kiilooya noqon doonaan dee wax cad oo cayiman may ahayn walaa tasixu lijaaratu ijaaradu haddaba ma ansaxdo ilaa biiijaabin ilaa iyo la helo iijaab soo jeedin ah ka aajartuka waan kaa kireeyey inuu idhaahdo kii markaa wax kireynayay wa qabuulin iyo markaa aqbal kastajartu oo ah qofkii kiraysanaya idhaahdo waan aqbalay ama waan kiraystay wadakara almusanifu sheekhu wuxuu sheegay daabita maa tasixu ijaaratuhu wixii ijaaradiisu ay ansaxayso daabidkeedii ama wixii markaa u noqonayay wax lagu soo ururiyo oo qofkii markaa ku qeexdo ku garto ku xad loogu xadeeyo ama wixii xad u noqonayay waxa la kireyn karaa ayuu sheegay wuxuu ku sheegay bi qawli hadalka uu yiri wa kullu ma amkana al bihi wax kasto ay suuragal tahay in lagu intifaaco ma'a baqa'i 'aynihi isagoo cayntiisi ay baaqi noqonayso kastijaari daarin lisukna sida guri in loo kiraysto deganaansho wadaabatin lirukubi ama in daabadii dameerkii wixii la midkaha loo kiraysto in la fuulo waa taasaa tusaale u ahe wax kastoo ay suuragal tahay in lagu intifaaco iyadoo isagii uu baaqi ahaanayo saxat ijaaratuhu in la kireeyaana way ansaxaysa gurigii waa la degayaa lakiin de gurigii markii la degay ee muddo la deganaado deganaanshaha kuma baaba'ayo deganaanshihii muddadii lagu heshiy waxay dhammaanaysaa gurigii iska jira gaarigii waa saasoo kale kitaabkii aad qof ka kareenaysa uu soo akhrisanayey waa saasoo kale shaygii waa lagu intifaacayaa isagiioo cayntiisiina ay baaqi tahay kaasi markaa way bannaantah wa ilaa haddii kaloo wixii aan laguba intifaaci karoon manfacaba lahayn ama waa lagu intifaaci kara lakin intifaaciisi waa in isagii la baabi'iyo sida raashinkii oo kale dee waa in la cuno haddii la cunona uu baaba'aya falaa ay falaa tasixu ijaaratuhu ijaaru halkaa kama asaxdo oo ka suuragal ma aha walisixati ijaarati maa dukira waxa aynu soo sheegnay haddaba in la ijaara ay bannaanayd si ijaaradiisu u asaxdo waxaa loo baahan yahay shuruudun shuruud baa markaa u taalla dakarahaa sheekhu uu ku sheegay biqowlihi hadalka uu yidhi idaa qudirat ijaaradii waxay asaxaysaa marka lagu qadaro manfacatuhu waxtarkiisii biaxadi amrayni laba arrimood mid ahaan imaa bimuddatin in muddo lagu xadeeyo kaaajartuka haadihi daara sanatan sida waxaan kaa kireeyey gurigani sanad ama bil ama toban sanadood kaa markaa muddo ayaa loo cayimay ijaaradii markaa way ansaxaysa aw camalin ama in manfacadii lagu jaangooyo o lagu xadeeyo amal shaqo dhammaanayso markay shaqadaasi dhammaato ayu caqdigii dhammaanayaa la leeyahay kastajartuka sida waan ku ijaartay litakhiia lii haada athawba si aad maradan iigu tasho wiil marka markii de taliinkii uu dhammeeyo ayaa caqdigii u dhammaanaya ama waan ku ijaartay si aad gurigani iigu dhisto waan ku ijaartay si aad alaabtan iigu qaadood meel heblaayo iigu geyso markii shaqadii ay dhammaato ayuunbaa caqdigii ijaaraduna uu dhammaanaya laakiin muddo la xadiday ma jirayso labadaa mid ahaan waa in la helo oo ama caqdigii ijaarada muddo loo qabto ama waa in shaqadii la xadeeyo shaqadii markaa waxa weeye shaqo dhamaanayso de waqtiga maaragtay waxa markay dhamaato caqdigii dhamaanayo waa in ay markaa tahay labada mid ahaan waa in la helo watajibu alujratu ujradii waxay markaa ku waajibaysaa fil ijaarati markii caqdi ijaaro la wada galo binafsi alcaqdi mar alla marka caqdigii iyo heshiiskii la wada galo waxaan iga kiray oo intaa igaga kiray iyo waan kaaga kireeyey ama waa markii la yidhi markaas kiradii way waajibtayba oo qofkani kiradii waa lagu yeeshay haddii aanu isagu muddo qabsanin haddii markii caqdiga gelayay aanu muddo qabsan intaa igaga kiree iyo waa u lays la yidhi kiradii goormay noqonaysaa oo xaq loogu leeyahay in la weydiisto isla markaa la joogaba iminka keen haddii la yidhaahdo xaq baa loogu yeelanayaa mar haddii aanu muddo qabsan wa ilaaquhaa waa kan in oo aan muddo la qabsani yaqtadii waxay keensataa tacjiila alujrati ujradu inay muqadam tahay hore laga dhiibay ilaa an yushtarata fiiha in markii caqdiga la guntayay fiiha fi lijaarati ama fi lujrati inaad odhan karta in ujradii loo shardisto markii heshiiska la wadagelaya caqdiga lagu dhawaaqayay atajiilu dibdhig in la shariyey mooyaane fatakunu ujratu ujradii waxay noqonaysaa muajalatan mid markaa mudaysan oo de waxa weyaan dib laga bixinayo xiina idin marka shardiga noocaasa la dhigto laakiin kuxukunu toban kun igaga kiree waan kaaga kireeyey caqdigii ijaaradu guntamayba qofkii wuxuu aq kuugu leeya inuu kuhahdo lacagtii hadda dhig haddaad markaa tiraahdid may waxa weeyaan ama dee gurigaaga iska hayso ama lacagta hadda ma keenayo xaqu malihid baa lagu leey lacagtii waa inaad imika keento heshiiskiina kama bixi kartid maxaa yeelay heshiiskii waad wada gasheen heshiiskuna qoraalka maaha iyo nootaayada waa afka markii afka saa looga wada hadlo heshiiska go-aankaa lagu wada hadlo wixii waa guntamay walaa tabtulu lijaaratu caqdigan ijaaradu kuma buro bimowti axad mutacaaqidayn labadii heshiiska wada galay midkood inuu dhinto labadii guriga kala kiraystay haddii kii kiraystayba dhinto ama kii laga kiraystay dhinto ama labaduba ay dhintaan caqdiguma buraya sidiisii buu jiray ay ilmuajiri walmustaajiri mutacaaqidaynka labadii heshiiska wada galay dee waa kiraayihii iyo kiraystihii walaa bimowti lmutacaaqidayni labadooduba inay dhintaanna kuma buro bal tabqa alijaaratu caqdigii ijaaradu wuu jirayaa bacda almowti markay dhintaan ila inqidaai muddatiha ilaa inta muddadeeda ka dhammaanayso wayaquumu waxaa joogsanaya waariu lmustaajiri kiraystaha dhaxlihiisa ayaa joogsanaya maqaamahu booskiisii fi istiifaai manfacati alcayn inuu markaa eh, cayntii ama shaygii almujarati shaygii la kireeyey inuu manfacadeeda iyo waxtarkeedii oofsado u la baxo isaga ayaa markaa booskiisii degaya bacda almowti geerida dabadeed haddii kiraayihii uu dhinto oo gurigii la kiraystay maalan tobanka sannadood la kiraystay iyadoo sanad ama laba sannadood uu kiraysan yahay uu dhinto kiradii sidii unbay u jiraysa qoladii kiraystana sidii bay u haysanaysaa gurigii dhaxlayaashii dee kirada wixii ka noolna way dhexlay haddaan kirada qimigeedaba la qadiman oo lagu kala tegin wixii ka noolna dee dhaxalba dhaxalbay noqonaysaa waa qaybsanayaan gurigiina qoladan kuma qabsan karaan ilaa inta ay qoladani muddadoodii dhammaanayso ama lacagta ha qadimaan ama yaanay qadimin tobankii sannadood xaq bay u leeyihin inay ka dhammaystaan haddii kiraystihii uu dhintay kii kiraystayba hadduu dhintay markaa lafteedana kiradii ma burayso kii guriga laga kiraysta wuxuu xaq u leeyahay mar walba in markaa waxa weeye gurigii kiradiisi wixii harsanaa la keeno dadkii markaa dhaxal dhaxlayaasha ahaa ee qofkan dhintay dhaxalkiisa lahaa baa guriga waxtarkiisii yeelanaya muddada harsan iyagaa degaya iyagaa manaaficsanaya kiradiina wixii markaa dee ka baaqiya waxaa laga bixinayaa wixii uu markaa uu maal ka wa tabtulu lijaaratu ijaaradu waxay ku burtaa bitalaf alcayn almustajara in ay burto ama ay baaba'do dheh shaygii la kala karaystay kan hidaami daar sida gurigiioo duma wa mowti daabbati almucayana daabbadii cayinayd ee aad karaysatay oo dhimata dameerkii maalan aad karaysatay oo dhinta wa bulaanu lijaarati ijaarada iyo kirada buridda ay buraysaa bimaa dukira ay ku burayso waxaynu sheegnay markaa waxaynu ihi kirayste hadduu dhinto ma burayso kiraye hadduu dhintana ma burayso laakiin shaygii la kala kiraystay hadduu isagii baaba'o ama dhintaba way burtaa markaa caqdigan ijaaradu wuu buray taasu ku bura wa buطlaanu lijaarati bimaa dukira haddaba baaba'aa shaygii la kala kiraystay uu baaba'ay caqdigu marka uu ku buro ama ku ku burayaa binadari lilmustaqbal waa marka loo eego muddada harsan laa lilmaadi muddadii tagtay caqdigu ma burin falaa tabtulu lijaaratu fiihi ijaaradu kuma burayso muddadii hore fil adhari labada qowl ee shaafici kooda xoogga badan kolkuu gurigii aad kiraysatay tobanka sanadood shan sanadood markaad ku jirtay buu dubay roob ku daay iyo wax dhacayba shantii sanadood ee harsanaa caqdigaasi wuu ku buray oo halkaa ijaara ma jirto shantii hore ee guriga aad ku jirtay iyada caqdigeedii muu burina dee sidiisii buu u jiraa qowlka xoogga badan qowl kaloo shaafici baa jiro odhanaya mayana wixiiba heshiiskii la wada galay gebigiisiiba wuu burayaa marka marka uu leeyahay wuu buraya macnaheedu ma aha muddadii aad ku jirtay waxba laga weydiin maayo maaha ee heshiiskii aad wada gashay waxba lagama soo qaadayo waxa la eegayaa un muddadan adaa guriga ku jiray soo maaha shan sannadood baad ku jirtay shantii sannadood baa si caadiya ah loo qiimeynaya waxa ku heshiisan lama eegayo ma toban baad ku heshiiseen ma shan baad ku heshiiseen waxaa la eegi maayo haddaynu idhaahno caqdiga gebigiisiiba wuu buray haddaynu idhaahno waxaa loo dhanayaa shantan sannadood guriga ku jirtay ayuunbaa dilaalintii loo yeedhay war bal qiimeeya gurigan taarikh hiblaayaa la kireeyey shan sanana waa lagu jire taarikh hiblaya laga soo bilaabo shan sanood gurigan kiradiisu imise noqonaysa deetana intii ayagu yidhaahdaan ayuunbaa bixi lagu odhanaya haya adhaw kumaanaan heshiin heshiiskiinii wuu buray laakiin qowlka xoogga badani waxa weeyi heshiisku ma wada burayo ee qaybta dhiman unbaa buraysa marka faa'iido weyn baa arrintaa ku jirto waa kankuu yidhi bal yastaqiru mar haddii qaybtii hore aanay buraynin qaybta dambuuni ay burayso yastaqiru waxa sugnaanaya qistuhu muddadaa tagtay qaybtii ay ku lahayd min almusamaa kirada lagu heshiiyey bictibaari iyadoo laga qiyaas qaadanayo ujrati lmithli kirada guriganoo kale uu lahaa waxaad kiraysatay guriga toban sannadood waxaanad ku kiraysatay toban kun maala ama shan iyo toban kun baa ka dhig shan iyo toban kun baad ku karaysatay kolkii aad shan bilood ku jirtay ayaa gurigii uu iska dumay waxaynu odhanaynaa shantii sannadood ee hore heshiiskeedu ma burin haddaba maxaa la sameynayaa dilaalintii baa loo yeedhaya waxaa la leeyahay gurigani shantii sannadood ee tagtay iimeeya kiradiisu intay maraysa nimankani waxay ku heshiiyeen lama eegayo iyagiibaa qiyaasayo maalan waxay yidhahdeen shantaa sannadood guriga noocan oo kale ah waa min laba kun sanadkiiba oo toban kun bay kiradiisu noqonaysa shan soo socotana kire waxaa la yidhi markaa iyadana bal hadduu gurigii jiri lahaa iyadana oo maanta maalan eh, wakhtigaa heshiiska la galay la kirayn lahaa iyadana maxaad ku qiyaasi lahaydeen kiradeeda iyadiina maalan waxay ku sheegeen toban kale marka labaatan bay noqotay sooma labaatankii unbaynu odhanaynaa shantii tagtay imisay ku leedahay nus bay ku leedahay shan iyo tobankii ay ku heshiiyeen nuskeedunbaa ninkan laga qaada hadday yidhaahdaan nimankaasi mayane ee muddadu way kala qaalisan tahay iminka maalan oo kale maka guryaheedu de wakhtiga xajka waa qaali inta kalena waa iska jaban markaa qofkii gurigii kiraystay maalan sanad sanadkii waxaa ku jira bilihii xajka marka haddii gurigii uu dumo <clears throat> markuu toddoba sideed bilood ku jiray buu dumay iyadoon bilihii xajka la gaadhin guriga dhanna maalan wuxuu ku kiraystay laba kun oo dollar maalan waxaa laga yaabaa afartaa bilood ee dhimani inay ka qaalisanaadaan sideeddii bilood ku jirayba marka haddii maalan laba kun uu ku kiraystay markii sideed bilood uu ku jirana gurigii uu dubay waa loo yeerayaa kuwii markaa dilaalintii waxa loodhanayaa sideeddii bilood ee hore qiimeeya gurigii qiimeeyeenoo waxay yidhahdeen gurigaasi sideeddaa bilood ee hore qiimihiisu waa shan boqol haye qiimeeya muxuu ahaaye muddada soo socda afarta bilood ee dambena imisu noqon lahaa markaasay yihahdeen afarta bilood ee soo socotana waa laba kun marka maxay noqotayba isugeyntii laba kun iyo lagaga kirahaystay laba kun waxaa markaa la odhanayaa muddadii uu ninkani isticmaalay shan bay noqotay soo muddadii arsaleedna laba kun iskugeyntii waa laba kun muddadii tagtay imisay ku baa la odhanaya shan bay ku leedahay shan waa khumus yani waa laba oo shan meelood loo qeybiye meel ahaan wey deetana ninkan waxaa la odhanayaa wixii aad guriga ku kiraysatay oo laba kun ahaa marka shan loo qaybiyo meel ahaan baad bixinaysaa maxay noqonaysaa afar boqol bay noqonaysaa ninkii xataa shan boqol la siin maayo ninkii guriga kiraya guriga ka dumay xataa shantii boqol lagu qiimeeyey muddadii guriga lagaga jiray la wada siin maayo waayo dee marka horeba isagaa qiimo dhimis sameeyey ila markii laysku wada daray laba kun iyo shan boqol buu gurigu noqday isna muxuu ku kireeyey laba kun buu ku kireeyey marka horeba soo qiimo dhimis buu samey qiimo dhimistii uu sameeyey baa sidii loo ilaalinaya deetna waxaa la odhanayaa muddadii aad ku jirtay waa khumus wixii aad ku heshiiseenna laba kun buu ah laba kun khumuskeed baad xaq u leedahay laba kun khumuskeedna waa afar boqol afartaa boqol buu qaadanaya waa kaas wuxuu ku hahdaa bal yastaqiru qofkan waxa u sugnaanayo yacni xaasil u noqonaya qistuhu qaybtii muddadaasi ay ku lahayd minalmusamaa kirada lagu heshiiyey bictibaari ujrat lmili iyadoo laga qiyaas qaadanayo ujratulmiligii ay dilaalintu sheegeen inaga laba kun iyo shantii boqol ka soo saarnay muddadani inta ay noqonayso ee haddana halkaa xisaabta ka gelin fa tuqawamu waxaa la qiimayn almanfacatu waxtarkii ama deganaanshihii guriga iyo wixii lamidka ah manfacadiisii baa la qiimayn xaala alcaqdi iyadoo markaa laga soo bilaabayo wakhtigii caqdigu u dhacay ama manfacadu qiimihii ay lahayd baa la sheegi markii heshiiskan ay wada galeen fi lmuddati almaadiya muddadan tagtay ee gurigani lagu intifaacay ayaa si gaara loo qiimayn fa qiila kadaa markii iyada qiimaheedii la sheego dilaaliintii ay yidhahdaan ama raggii damaana waa intaa ay yidhaahdaan yu'khadu waxaa markaa ninkan laga qaadi karaystaha bitilka nisbati min almusamaa muddadaasi nisbada ay ku yeelatay ujratulmisligii oo min al musamma wixii ay ku heshiiyeen baa laga qaado marka inagii 500 ka dhignay 500 2500 waxay ka noqotay khumus musammihi oo 2000 ahaa khumuskii baa laga qaadi weeyay wama taqadama waxa hadaba aan hore u sheegno min adam al infisakh in aqdigani aanu ku burayn ah fil maadi muddadii tagtay muqayyad waxay taa lafteedu ku ku shardi u ah ay ku qaydan tahay bima ba'da qabd al ayn al mu'jara wixii ka dambeeya la wareega iyo maaragtay gudoomida cayntan ama shaygan la kireystay yani waxa weeye si muddadii tagtay kiradeeda lagu yeesho waa inta guriga lagu soo wareejiyay ama daabadan iyo dameerkan waxaan adiga lagu soo wareejiyay iyadoo wixiiba lagu soo wareejinin hadii uu dhinto de waxba lagu male wala hadii doonto muddaba ha ka soo wareegtay heshiiskii heshiiskii wada gasheen ee wixii aad kare gaarigii ama gurigii lagu soo wareejinin laba bilood kadibna gaarigiiba waa burburay ama gurigii wuu dumay lagu odhan maayo dee labadii bilood maaragtay tagay maaragtay tagtay kiradoodii iska bixi laguma odhan mar hadaa lagugu soo wareejin wa bacda mudiyi muddatin laha ujra sidoo kale shardi labaad baa ku xidhanoo waa in ay haddana ay tagtay oy soo wareegtay oo heshiiskii ay ka soo wareegtay muddo kiro yeelan karta haddaad kiraysatay saacad kadib buu gurigii dumay guriga saacad miyaa la qiimeeyo ma qiimeeyo leeday saacad lama oran waad la wareegtay adiga la soo wareeg guriga markaad la soo wareegtay buu saacad kadibna uu dumay de waxba lagu weydiin maayo muddada noocan muddo aad u yaro aan markaa kira lahayn aan ujra lahayn wa ba'da mudhi muddati wa in mudda ay markaa ka soo wareegtay heshiiskii iyo la wareegidii laha ujratun ujrad iyo markaa markaa xawaa kira lihi wa illa hadii labada shardi la waayo in fasaqa fil mustaqbal wal maadi heshiisku gebigiisuba wuu dumayaayo muddadii tagtay iyo muddada harsanba labadaba midna markaa wax ka soo qaad ma yeelanayso ayb wakharaja bilmucayanati wuxuu ina soo yidhi wa mowti daabbati lmucayana daabbadii cayinayd ee aad kiraysatay haday dhimato ama ay baaba'do waad markaa caqdiguu burayaa buu yidhi mucayana maxaa haddaba meesha loo keenay buu yhi wakharaja bilmucayanati mucayanada waxaa ku baxaya maa idaa kaanat idaabbatu lmu'jaratu haddii ay ahayd waxaan la kala kiraystay fi dimmati wax markaa dimada ku jira ee wax cayiman aanay ahayn fain almujira ama maaratay muajira si fuqadu iska isticmaalaan qofkan kireeyaha ihi idaa axdarahaa markuu keeno daabaddii dimadiisa laga rabay wa maatat ay dhimato fii anaa'i lmuddati muddadii oon dhammaan falaa tanfasikhu lijaaratu ijaaradu markaa burto bal yajibu cala lmu'jiri kiraayaha waxaa laga rabaa ibdaaluha bedelkeed ijaaradu waa laba nooc inaad shay cayiman kiraysato ama qof ha noqdo ama gaari ha noqdo ama guri ha noqdo iyo in aad qofkan dimadiisa uun aad wax ku waajibiso maalan kale alaab baad u keenaysaa shirkad alaabta shaxnisa marka siday alaabtan meel heblaaye ii geeya maxaad ka kiraysatay dee markab gaarood ka karaysatay ama waxaad tegaysaa xafiiskii diyaaradaho markaasaad leedahay meel heblaayo inaad tigir igu jirto meelheblaayo yani igeysaan baan rabaa oo diyaaradda markaa diyaaradda igu qaado ma diyaarad gaaroo adigu aad karaysatay baa jirta ama aad kursi ka qabsatay maya tii alla tii ay keenaane dee noocoodaasa ba waad fuulaysa marka iyaga nimankan shaq hawl baad ka rabtaa in laguu qabto ama alaabtan meel laguu geeyo ama adigiiba meel lagu geeyo markay noocaasoo kale tahay ijaaradu waa ijaaratu dhimma waad u tagtay nimankii waxaad tihi alaabtan aan rabaa in burca la geeyo gaari bay saareen gaadhigiibaa markaa ku burburay meel dhexe alaabtaadiina waa bad qabtaa waxaa laga rabaa iyagii maadaama aan adu gaari gaara ka kiraysanin eed alaabtanu halkaa geeya tidhi inay gaari kala diraan oo alaabtii halkii ka sii qaado oo caqdigii ma burayo maxaa yeelay adigu gaari gaaraba mabaad karaysanba dadkan waxaad hawlbaad u dirtay oo xanqaado oo halkaa geeyabaati markaa waa inay daabad kale ama maarata gaari kale ay keenaan oo meeshii laga sii qaado alaabtii saasaa markaa mucayan lakin haddaad gaari karaysatay gaari maxaad ku falaysaa alaab baan ku raranayaabaa toban burca ku geysanaya gaarigii baa lagugu wareejiyey dhexda markuu maraya ayaa maqaadiiri ku timid ijaaradii way buraysaa markaa وخرج بالمعينة معينة waxa ku baxay buu ma ida kanat daabatu almujaratu fi dhimma hadii daabadan la kala ijaaranaya wax dimada uu ku jira ay tahay gaari gaaraba aanu ahayn fa inal mu'jira kirayu ida ahdaraha markii uu keeno daabadii wax lagu qaadaya ma gaarigiiba وماتت في اثناء المده مده dhexdeedii ama wadadii intii la sii socdayba ay markaa wixii ay dhimato ama uu baabao fala tanfasikhu al-ijaratu ijaradu markaa ma burayso bal yajibu cala lmu'jiri ibdaaluha waxaa ku waajib ah oo xaq loogu leeyahay in bedelkeedii ay keenan xataa haddaanay gaari haynin inay gaari kala soo karaystaan iyagu soo ijaartaan hadday doonto haba kalifto lacagtii ay kaa qaadeen wax ka badan maxaa yeele caqdigii ijaaradu waa caqdi laasimay xaq uma laha inay iyagu ay fasakhaan xaq uma yeelanayaan hadday ku ihahdo waanu khasaarayna dee ganacsigaas kale marna waa la khasaaraa marna waa la faa'iida intaad iga karaysteen labalaabkii haddaad doontaan gaariga kusoo hela waxaa la doonayaa alaabtiina qaadaan meeshiina aad geysaan waclam waxaad ogaataa ana yada alajiiri cala alcayni almu'jarati yadu amaanati waclam waxaad ogaataa ana yada alajiir in qofkan shaqaalaha ah gacantiisu cala alcayni almu'jarati caynta la kiraystay oo markaa gacanta ku markaa ajiir iyo cayn muujana siba isu yar weydaarsan yihiin yadu amaanati waa gacan ammaano ajiirku waa qofka shaqaalaha ee alaabtaadii gacanta ku hayo kaaga shaqaynaya alaabtaa uu kaaga shaqaynayo gacanta waa alaab lagu aaminay weeyaan oo wixii si allo ugu yimaada isagu mas-uulka ma aha saasaa loo jeeda alcayn almu'jara markuu ina yidhina iyadu waxay imanaysaa markaad adigii wax kiraysatay gaari baad kiraysatay guri baad kiraysatay waxa aad kiraysatay marka mustajir baad adigu noqonaysaa ajiir ma noqonaysa marka cayn mu'jara mustajir baa gacanta ku haya ajiirkuna wuxuu gacanta ku hayaa wixii uu ka shaqeynayay isagu marka labadiibu sheekhu isku yar rakibayo sida isu yar weydaarsan labada kii la yiraahdaba waxaan gacanta ku hayo wixii si alla ugu yimaada isagu mas'uulka ma aha hadii gurigii si alle isaga duugo ama gaarigii maqaadiiri isaga timaado isagu hadaanu gaabis iyo gaboodfal samaynin iyo tacadi waxba lagama weydiiyo waclam waxaad ogaataa ana yadal ajiiri shaqaalaha gacantiisii calal cayniil markaa iska dheh calal cayniil mu'jarati gacantiisii ku dul sugnayd shaygii uu kiraystay gacantiisaasi waa yadu ammaano waa gacan ammaano waxayna idin mar hadday sidaa tahay laa damaana magdhow laguma leh cala alajiiri kii markaa shaqaalaha ahaa iyo kii wax kiraystayba ilaa bicudwaanin fiihaa inuu markaa isagu xadgudub sameeye mooyaane kaan daraba daabata sida dameerkii uu kiraystay inuu garaaco fowqa alcaadati sidii caadiga ahayd waxaan ahayn si garaaco aw arkabaha ma uu saaro shaksan qof ahqala minhu isaga ka culus daabad dameer buu kiraystay anaa fuulaya buu yihi meel heblaayaan ku tegay kolkaasuu deetana qof isagii ka culus ayuu ayuu saar dameerkiiba markaa hawli ku timi wuu magdhabayaa kaasi haddii uu qof isagii oo fuushan mid kalena ila soo fuul yidhaahdo oo la maaragtay sidii markaa de waxa weeyaan la soo fuulana iyadana kaasina magdhowgii dee waa lagu yeelanaya haddii gurigii uu qofkani kiraystay maalan caruurtaadu waa imse lagu yidhi afar ciyaala u sheegtay sidii la maaragtay lagaga kireeyey uu xaafad kale kasii kireeyo oo toban caruura leh deetana ay gurigii markaa de waxyeelooyin ay soo gaadhaan ama ataa waay leey culamadu ata haduu si alli markaa isaga duwo kol haddii aad adigu xadgudub samaysay wixii wax aad xoog ku qaadatay oo kaleu noqonaya deetana waxaa markaa in magdhow uu meeshaasi ka yimaado uu kugu waajibo ajiirkii markaa waxaynu nidhi ajiirku waa shaqaalihii qofkii aad mare ii tol tiri kii aad wax weel ii samee tiri eed wax u geysay marka uu ku hagaajinayo kii aad kabaha ii hagaaji tiri haddii wixiiba laga xado ama ay meeshii gubato waxba kuma lihid maxaa yeelay qofkani gacantiisu waa gacan ammaano qof la aaminay weeyaan waa amaana marka wixii aan isagu haduu isagu meesha wixii kharibo de waa laga qaadaya magdhowgii waa la weydiinaya laakiin haddii qadar iska yimaado oo ama tuugii usoo dhacdo meeshii la boobo ama xoogba wax lagaga qaado ama dab iyo maaragtay waxa weeye xariiq yani dab intuu dhulkiiba qabsado dukaankiiba uu gubto waxba markaa la weydiin maayo isagiina markaa de waxba kuguma yeelanayo xataa hadduu ku yihahdo wixii shaqadii waan qabtay kole haddaanu kugu soo wareejinin maradii isaguna markaa ujra ma yeelanayo faslu fi axkaami اljacaala halkan waxaynu ka gelaynaa jacaalada wahiya bitaliii اljiim jiimkeeda waa taliid baa ku banaanoo saddexda xarakaba way ku banaan yihiin jacaala iyo jucaala laakiin damadaasi caan maaha jacaala iyo jicaala ayaa ugu caansan oo kutubta luqadu ay qorayaan badankoodu wamacnaha luqatan jacaaladu af carabi ahaan maa yujcalu lishaksin waa wixii loo magacaabayo qof calaa shayin yafcaluhu fal uu samaynayo qofkii wax sameeye inaad wax u ballan qaado oo tirado qofkii waxaa sameeya waxaasaan siinaya qofkii waxaa sameeya waxaasaan siinaya waxaan aad magacawdeed leedahay waan siinaya ayaa jacaalo la yidhahdaa af carabi wa sharcan iltizaamu mulaqi tasarufi qofkii tasarufka maalka inuu ku tasarufo loo ogolaa inuu isku waajibiyo ciwadan wax markaa uu markaa mushqaad ahaan u siinayo macluuman la garanayo calaa camalin shaqo uu ku bixinayo mucayanin la garanayo aw majhuulin ama aan la garanaynba limucayanin qof cayiman uu u magacaabayo aw hayrihi ama cid kale jacaaladu waa in qof uu qofkii wax sameeya wax isugu waajibiyo yidhahdo qofkii waxaa sameeya waxaasaan siinaya ama hebelow haddaad waxaa samayso waxaasaan ku siinaya qof mucayanana wuu la hadli karaa odhan kara hebelow haddaad waxaa ii samayso waxaasaan ku siin si guudna wuula hadli karaayo waa aw hayrihida dambu inoo sheegayo qofkii waxaa ii sameeya waxaasaan oo hadduu ihahdo un qofkii wa maaragtay sidaa ii sameeyo waxbaan siin doonaa ama waa raalli gelin doonaa taasi markaa caqdi saxa maaha heshiiska noocaasi baail wey waa inu ihahdo maala waxbaa ka lumay qofkii ii soo hela boqol dollar baan siinaya laba kun baan siinaya kun baan siinay laakiin inuu ihaahdo qofkii markaa ii soo hela de markaa waxa weeye waan raalli gelin doonaa insha allahu tacala abaalmarin fiican ayaan siin doonaa waanu abaalgudi doonaa hadduu sidaa yidhaahdo taasi markaa macno ma samaynayso caqdi saxana ma aha ujratulmili baa markaa ka waajiba shaqada markaa la qabanayo camal mucayana wuu noqon karaa oo maalan oo kale cashar buu odhan karaa qofka ii qora waxaasaan siinaya waa shaqo macruufo casharkii halko bilaamiya halku dhamaday waa la garanaya camal majhuula buu noqon karaa waxbaa ka lumay markaasu qofka ii soo hela halkee laga soo helaya halkeese laga daydeeyaya waa majhuul soo ma iyadana way ku banaan tahay jacaaladu way ku banaan tahay waljacaalatu jaaisatun jacaaladu hadda caqdiga noocaas jacaala la yiraahdo way banaan tahay min atarafayni labadii tarafba way marka wax weeyaan ka banaan weey labada taraf waa ayu tarafil jaacili kan wax magacaabaya oranaya waxaasan bixinaya iyo wal majcuuli lahu kan wax loo magacaabaya leeyahay haddii waxa qabato waxaasaa lagu siinaya labada dhinacba way u banaan tahay oo de kana inuu yidhaahdo sidaasi waa la ogolya kana inuu markaa shaqadii soo qabto wixii raadsado markaa wixii qaato waa loo ogolya wahuwa caqdigani waxa wey an yashtarita in qofku uu markaa shardi u dhigo uu u shardiyo fii raddi daallatihi soo celinta wixii ka lumay ciwadan macluuman inuu dul dhigo ciwad ama ujrad ujro markaa macluum xadidan ka qowli mulaqi tasaruf sida inuu yidhahdo qofkii mulaqu tasarufka ahaa tasaruf hore usoo marray de waa qofkii aan maaratay maalka inuu ku tasarufo aan laga xayirin inuu yidhaahdo man radda daalatii wixii iga lumay ama baadidaydii qofkii ii soo hela soo celiya falahu kada waxaasuu leeyahay markaa wax magacaabay faidaa raddaha markii uu qof soo celiyo istaxaqa raaddu kaa soo celiyey wuxuu xaq u yeelanayaa daalika alciwada ciwadkaa iyo mushqaayada almashruuda lahu loo magacaabay ayuu xaq u yeelanayaa arrin markaa iska bannaan weeye maxaa yeelay waxaa la yidhi eh, ijaaradu ama qof markaad ijaaranayso waa inagii lahayn waa in manfacadu ay macluum tahay halkan maadaama ay inta badan ku tacalluqayso waxyaalo lumay de haddii la yidhahdo manfacadii waa in la garanayo dee markaa inaan cidiba cid markaa baadidii usoo raadinin bay noqonaysaa markaa maadaama ay baahidu keensanayso iyadoon shaqadii la garanaynin in ay qaadan doonto ma maalin bay qaadan ma laba maalmood bay qaadan xaggee laga doondooni iyadoo aan la garanayinoo jahaalada noocaas ay ku jirto haddana maadaama ay baahidii keensanayso sharcigu uu fasaxay waa la ogolaaday faslu fii axkaami almukhaabarati halkan waxaa lagaga warramayaa almukhaabara mukhaabara waxaa laga keenay khabaarkii khabaarku markaa waa dhulkii la beerayay mukhaabara markaa waa in dhulkii loo dhiibo qof beeraya wixii markaa soo baxana la kala qaybsanayo wahiya mukhabaradu waxa weeye camalulcaamili ninkii shaqaalaha inuu ka shaqeeyo fii ardi lmaaliki qof dhulkiisii qof lahaa dhulka dhulkiisii inuu ka shaqeeyo bibacdi maa yakhruju minhaa isagoo markaa dhaafsanaya shaqadiisaasi wixii dhulka ka soo go ka soo baxay wax kamid mid ah waalbadru min alcaamili iyada oo siidhka dhulka lagu beerayna laga doonayo shaqaalaha markaasaa mukhaabara la ydhaha qofkii qof dhulkii buu leeyahay qofna xooggii iyo muruqii buu leeyahay markaa laba qaab bay noqotaayo mukhaabaro iyo musaaraca mukhaabaradii marka waa inaad qofkii ku tiraahdo wakaa dhulkii beertaydii wataa dee ka shaqeeyo wax ka beer geley ka beer haruur ka beer kan ka beer siidhkana adigaa lagaa rabaa wixii soo baxana haafi nus iyo nus baynu u kala leenahay sidaas mukhaabara la yidhaahdo musaaracaduna inoo keeni doonaaye waa saasoo kale uuno aad siidhkii adigu keenayso kii dhulka markuu siidhka keenayo musaaracaa la odhanaya marka siidhkan wax lagu beerayo uu keenayo shaqaaluhuna mukhaabaraa la odhanaya wa dafaca shaksu qof hadduu u dhiibo ilaa rajulin qof kale arda dhul haduu u dhiibo liyasracaha si uu beero wa sharada lahu uu magacaabo juz-an qayb xadidan oo min rayciha waxa ka soo go-aya lam yajuz daalika heshiiska noocaasi mid bannaan maaha oo inuu sidaa ku yidhaahdaa arrin ansaxa ma aha laakin anawowiy hase haatee imaamkii nawowi magaciisi maxaynu nihi yaxyaa ibnu sharaf imsadii bu dhintay waynu ku celcelinaynaa si aad u xafidaa lix boqol iyo toddobaatan iyo lix tabacan libni lmundiri isaga oo ku raacaya imaamkii ibnulmundir la odhan jiray ikhtaara wuxuu doortay jawaaza almukhaabara inay mukhaabaradas iska bannaan tahay oy ansax tahay ibnulmundir waa shaykh aimadii waaweynada shaaficiyada ka mida markii dambena mujtahid ba iska noqday maxamed ibn ibraahim annaysaaburi abubakr ibn lmundir buu caan ku yahay wuxuu dhintay saddex boqol taqriiban hijrada ardaydii shaafici buu la kulmay wax ka qaatay ardaydii shaafici sa rabiic ibnu sulaymaaniyo ayuu cilmiga ka qaatay imaamkaasi ayaa wuxuu ku tegey inay bannaan tahay buu imaamu nawowina isagiibuu ku raacay oo arrintan way iska bannaan tahay bay yidhahdeen laakiin shaafici ma ogola madaahibta kale badankooduna ma ogola ibnulmundir keligii maaha waana madhabka xanaabilada axmed ibnu xambal madhabkiisa weeyaan inay bannaan tahay nawowina ibnulmundir oo keliya kuma raacine culamo badan oo shaaficiyadii kamida ayaa ogolaatay ibn ibnulmundir iyo ibn khusayma iyo khaaabi ayaa kamid ah ragga ogol iyo ibnu surayj oo isaga laftiisuna musaaracada ogol marka xadiidka diidaya ayaa laysku haystaa ma si guud baa loo diidan yahay mise xaalad gaara ah oo dadka qaarkood ay samayn jireen ayaa xadiidkan diidaya dhulka in sidan eh, maarata heshiiska noocana lagu galo xadiidka diidaya ma xaalad gaaruu ku soo arooray mise si guud buu u diidayaa yaa markaa la ysku haystaa markaa shaafici madabkiisu waa inaanay arrintaasi bannaanayn laakiin a'imadaa waaweyne aynu sheegnay ayaa iyagu ogol xadiidkana ku xambaaraya xaalado gaaroo si qaldan heshiisyo qaldan la gale aanay sideeda loo diidaynin qofkii inaad dhulkii ku wareejiso tirado wakaa dhulkii dee beero wixii ka soo baxa waynu kala qaybsanaynaa wakada lmusaaracatu buu yidhi marka musaarac markaa eg ikhtaara buu ina yidhi sooma nawowi baa doortay waxaa kala duwan markuu nawowi yidhahdo madhabkii waa sidan iyo markuu isagu shaksi ahaantiisa uu yidhahdo aniga sidanaa ila xoog badanoo yani markaa daliilkii aagay sidanaa ii xoog badan taa waxaa la yidhaahdaa ikhtiyaaraat nawowi baa la yidhahda culamada madhabkuna way wada lahaayeen inta badan mid walba ikhtiyaaraad uu lahaa yani si isagu uu dooranayo laakiin madhabkii khilaafsan wakada almusaaracatu musaaracaduna waa saasoo kale wahiya musaaracadu camalu lcaamili waa shaqaalihii inuu ka shaqeeyo fil ardi dhulkii bibacdi maa yakhruju minhaa isaga oo shaqadiisa dhaafsanaya wixii dhulka ka soo baxayay wax ka mid ah walbadru min almaaliki iyadoo siirku uu ka imanayo xagga ninka xaqlaha ee dhul markaasaa musaaraca loo odhanaya marka iyadina waa la mid buu ku yidhi macnaheedu waa maxay yacnii ma bannaana markaa siirka ama adigu keen ama shaqaaluhu ha keeno eh lama ogola oo madhabka shaafici raximah llahu tacala arrintaasi ma fasaxayo laakiin imaam nawowi iyo culamada kale aynu sheegnay waxay doorteen inay bannaan tahay xadiidka nahyigiisana waxay ku xambaareen xaalado gaar wain akraahu hadduu kireeyo ay shaksun qof hadduu kireeyo iyaahaa ay ardan dhul haddii uu kireeyuu qof ka kire akraahu yani haadani caamilkii ba noqonaysa shaqaalihii hadduu ka kireeyo iyaaha dhulkii hadduu ka kireeyo bidahabin aw fidatin lacag hadduu kaga kireeyo dahab iyo fida lacag uu kaga kireeyo aw sharata lahu ama uu u magacaabo طacaaman macluuman qadar raashin ah fii dimatihi oo isaga dimadiisa ku jira jaasa taas iyadu yani waxa wey haduu dhulkii uga kireeyo waa la ogoliyey laakiin inuu kula heshiiyo wixii soo baxaynu kala qaybsanayna wanta laysku diidan yahi taa waxay qoladan diidande u diidan yihiin xadiidka ka sokow waxay leeyihiin dhulka in wax ka soo bixi doonaan iyo in kale la garan maayo inuu ninkani sanad dhan meesha beerta falayaa laga yaabaayo ka shaqaynayu hagaajinayu ku tabco wakhtigiisoo dhan uu geliyo hadhowna waba ka soo bixi waayaan de markaa tacaab uu ku dhaco laakiin haddaad tiraa dhulkii waan kaa waxa weeye waan kaa kireeyey qaado dhulka ka shaqaysa adigu beero wixii kaaga soo baxana adigaa leh aniga maxaad siinaysaa lacag baan kugula heshiiyey kun doolar isii dhulkana sanadkaa adigu manaaficso taas way bannaan tahay sidoo kale lacagba maaha hadduu xataa raashin ku idhaahdo dhulkan waan kaa kireeyey waxaanan kaaga kireeyey tan markaa qamadi ah ama boqol kiilooyo qamadiya ma odhanin wixii ka soo baxay inu kala qaybsanayna ee boqolkani waa wax markaa qofkan un dimadiisa ku jira hadday sidaa tahay iyadu waa laysla wada waafaqda waa kiradii caadiga ahayd dhulkan qof laga kireeyey ayuunbuu noqonaya taa waa laysla ogolyahay qoladii markaa banaynaysay musaaracada iyo mukhaabaradu waxay leeyihiin oo tanaaba ka dhib badane waxaaba laga yaabaa ninkii isagoo ah, toban kun oo doolar ka shubatay in dhulkiina waxba uga soo bixi waayaan dabeetana lacagtiina uu khasaaro tacabkiisii iyo rafaadkii iyo wixiina haddana waxba soo goy waayaan markaa tanaaba laba khasaaraa bay yidhahdeen laysla ogol yahay inay bannaan tahay laakiin haddana dee tani maadaama ay sidii kiradii caadiga ahayd tahay ilan qof baa guri karaysanaya markaasaan haddana waxba isugu hagaagin oon gurigii degaynba dee kiradii way ku soconaysaa soo ma oo wax weeyaan iyadu caqdigii kirada markii la fasaxay ayaa iyada markaa aan wax ka qaad aanay yeelanin qofkani inuu manaaficsado iyo inaanu meeshii manaaficsanin amaa low dafaca hadduu dhiibo lishaksin qof hadduu u dhiibo ardan dhulkii fiihaa naklun kaiir dhulkaasoo geed timireed ku yaallo badani geeda timireed ay ku yaallaan aw qaliilun ama geeda timireed yari ay ku yaallaan fa saaqaahu calayha oo uu musaaqaadkii aynu soo marnay uu la galo uu yidhaahdo dee geedaha waraabiyoo ka shaqee midhahana waynu kala qaybsanaynaa wasaaracahu cala alardi dhulkii geedaha u dhaxeeyeyna uu musaaracadii kula galo yhahdo dhulkaana dee iyadana isagana beer oo wixii ka soo baxa isagana waynu kala qaybsanaynaa fatajuusu way bannaan tahay haadihi lmusaaracatu musaaracadani tabacan xaal ay tahay mid markaa soo raace u ah lilmusaaqaati musaaqaadka musaaqaadkoo banaan baynu soo marnay qofkii markaa beer timireed leh bustaan timira qofkii lahaa inuu ni shaqaalaha qabsado uu yihahdo ka shaqeedo wixii midhihii soo go- kala qaybsanaynaa dee sharcigaa ku soo aroorayo way banaanay oo geedihii iyagu waa loo ogolaa haddii haddaba musaaracadii taa lagu dhex daro oo la hoosgeliyo uu yidhahdo dhan geedihii dhul bannaan baa udhaxaynaya markuu musaaqaadkii la galiy geedahan wixii ka soo baxee midhaha waynu kala qaybsanaynaa ayuu intana u raaciyo dee dhulkan yare u dhexdhexeeyana ka beer gelley ama muxuu ahaaye haruur ka beero wixii markaa ka soo go-ana kala qaybsanaynaa uu yidhaahdo taasi iyadu xataa shaafici madhabkiisa marka lagu socdo way bannaan tahay oo caqdigan geedaha ku tacalluqaye bannaan ayay iyaduna ku hoos jirtaayoo way bannaan tahay في أحكام إحياء الموات فصل وإحياء الموات في أحكام إحياء الموات فصل كان وحو كورميا دولكي موات كهاي آن عيد لهين نولين تيسي وهو مواتكم كما قال الرافعي وسيد إمامك الرافعي كيري ما اسمه حاي سقا abulqaasim araafici kamaa qaala raaficiyu siduu raafici ku yidhi fi sharxi sahiir awal sharxukabiir baynu arki jiray sharxu sahiirkuna waa casiiskii buu sharaxaya wuxuu sharaxaya wajiiskii wuu casiisku sharaxayay laba sharax buu ka qoray sharax weyn iyo sharax yar marka sharax yar wuxuu ku yidhi ardun laa maalika laha mawaat waxaa loo jeedaa waa dhul aan cidi lahayn walaa yantaficu biha axadu oo aan qofna manaaficsanin haddii mawaat waa dhul aan cidi lahayn horta dhulkii cidi lahayd de ciddaalabaa iskalaho isagu hadal male qodob labaad baa isaguna jirayo waa in aanu ahayn dhulkani dhul la manaaficso la manaaficso waxaa loogala jeedaa waxaa la saarayaa dhulkii sharcigu uu dadka ka dhexaysiiyey sida carafo oo kale iyo mina waa dhulkaa weynee bannaan cidima laha manfaco guud baa ku tacalluqday oo dee waxtar guudo waa xajki marka isagu mawaat ma aha oo carafo walba waat lama odhanayo qofkii iska degay wax ka dhista ee wax ka qabsadaa yeelanaya lama odhanayo iyada in markaa la noolaysto qof uu yeesho lama ogola wa ixyaaulmawaati haddaba dhulkaa aan cidi lahayn ee manfacada guudna aanay ku tacalluqin in la nooleeyo oo la yeesho ayaa jaa-izun bannaan bishardayn haddii laba shardi la helo axaduhumaa shardiga koowaad an yakuuna almuxyii qofka noolaynaya waa inuu yahay musliman qof muslima ah mar haddii dhulku dhul islaam yahay fayusanu lahu waaba u sunnaba ixyaau lardi lmeyita dhulkaa meyidkee cidi aanay lahayn in la nooleeyaa waa sunne oota dhulka in wax laga qabsada ilaahay subxaana watacaala inoo keenay sawaan waxaa isku mid a adina aadina lahu ama ha u fasaxo alimaamu imaamkiiyo dowladdu ha u fasaxdo amla ama yaanay u fasixin dhul iska bannaanoo cidi aanay waxba ku felaynin oo waxba ka qabsanin inaad wax ka qabsato aada noolayso oo aad markaa manaaficsato way banaan tahay waaba sunne inaad fasax u qaadataana waxba khasab ma ahbeen allahumma ilaa in uun mooyaane ilaa an yatacallaqa bilmawaati inuu markaa ku tacalluqo dhulkan aanay cidi lahayn xaqun xaq guud inuu ku tacalluqo mooyaane kaan xamaa sida inuu seero ka dhigay alimaamu madaxweynihii qicatan minhu mawaadkii qayb ka mida dhulkii aan cidi deganayn cidi lahayn qayb kamida uu seero ka dhigayo maalan xoolihii sadaqada ama dadkii maaragtay dacafadaha taagta daraayo xoolahooda aan meelaha fogfog gaadhsiin karaynin uu qayb markaa u xidhay uu seero uga dhigay dee meeshaas seerahaa ah iyada ma nooleyn karaysi oo iyada laguma ogolo intood wax ka dhisatay aad tirahda anigaa yeeshay an xamal imaamu qicatan minhu sida in imaamkii uu seero ka dhigay qayb dhulkii kamida wa axyaaha shaksu taa loo ogolaan maayo falaa yamlikuhaa taa ma yeelanayo ninkii wax ka dhistay meeshaa seeraha laga dhigay ma yeelanayo ilaa biidni alimaami ilaa iyo markaa dowladdu ay u fasaxdo fil asaxi sida xooga badanoo ilaa ay u fasaxdo markii loo fasaxo fasax u qaato ayuunbuu meeshaa uu yeelan karaa markii wax ka dhisto ama dimiyu gaalkii inagu dhex noolaayo jizyada aynu ka qaadaynay walmucaahadu iyo gaalkii dowladdiis iyo dowladdeenna heshiiska nabad nabadgelye ka dhaxeeyey walmusta'manu iyo gaalkii inoo soo galay ee ammaan lasi loo fidiyey magangelyo ku soo galay falaysa laysa lahum kuwaas dhulkeennii meel ka mida inay nooleeyaan oo ay yeeshaan xaquma laha kan dimmigae ah aynu jisyada bixi leenahay dee meeshaa uu degan yahay ama kiraha ku deganaada ama ha iibsade de wuu iska deganaanaya halkuu iibsadayna isagaa laakiin dhulkeennii banaanka ahaa inuu meel intuu qabsado ama beer ka dhigto ama guri ka dhisto waa noolaynayaa yidhaahdo looma ogolo dhulka muslimiintale baa laleeyi kii mucaahadka ahaa waa gaaladii hudnadu inaga dhexaysay ee dowladdeen iyo dowladdooda maalan heshiis nabadgelyo uu ka dhexeeyey dee way ina dhex soconayaano inaguna wa dhex soconaynaa kuwaasina markay inoo soo galaan dhulkeennii ma noolaysan karaan kii magangelyada la siiyey ee isaga si gaara qof muslimi uu magangelyo u siiyey ee dhulkeennii soo galayna waa saas oo kale falaysa lahum lixyaa kuwaasi xaquma laha dhulkii muslimiinta meel ka inay noolaystaan oo ay qaataan walow adina lahum limaamu dowladdu baa u fasaxde xataa hadday dowladdu u fasaxdo ma yeelanayaan meeshaas in loo fasaxaana qalad weeyaan iyo sharci daro shardigii koowaad waa in qofku muslim yahay marka waaani shardiga labaad أن تكون الأرض للك وإنه حرة للمكا حرة يعني للأن عدل هاي وإنه لم يجري عليها للك سؤال هراء وقصقنا ملك لا لهانشو أما ملك مسلم قف مسلم للك هروي يا شيء وإن أرؤ هاي وفي بعض النسخ نسخ الكتاب قال واحد بقرة أن تكون الأرض حرة وقيبت هروي ولم يجري عليها ملك مسلم تاكوشي لكن تويف فسر يساو والمراد من كلام المصنف الشيخ هذا الكبوح يقول لك ana maa kaana macmuuran dhulkii ahaan jiray meel la degan yahay wa huwa laaana kharaabun laakiin imika aan ahayn meel la degan yahay kharaab ah fa huwa limaaliki qofkii lahaa ee waagaa hore lahaan jiray ayuunbaa iskale in curifa haddii la garanayo meel la deganaan jiray dee dadkii jiray baale haddii la garanayo musliman kaana aw dimiyan qofkaasi ama muslim ha noqdo ama gaalkii dimiga ha noqdo walaa yumlaku lama yeesho haada alkharaabu dhulkaa bannaanka bilixyaai dhulkaa kharaabka ah qofkii dib u dhista ee hagaajistaa ma yeelanayo fain lam yucraf haddii aan la garan maaliku qofkii lahaan jiray walcimaaratu dhismaha iyo waxa ka muuqdaana islaamiyatun iyadoo ay tahay tu markaa intii islaamku uu jiray la sameeyey fa haada almacmuuru meeshaasi markaa la deganaan jiray maalun daa'icun waa xoolo dayacan amruhu arinkiisu lira'yiimaami dowladda ayuu u yaalaa fii xifdihi inay ilaaliyaan oy hayaan aw baycihi ama ay iibiyaan oo wa xifdi ay dowladii markaa lacagtiisii ay markaa qofkii u ilaaliyaan ilaa inta dee laga quusanayo markii laga quustana bangigaa la shubayaayo dee danta guud baa markaa lagu bixinaya maal daaica baa la yidhaahda maal daaic waa xoolo aan luqadadii baadida ahayd ee axkaamtooda noo imanaysa aan ahayn qof baa alaab kuu dhiibay markaasaad jaan iyo cidh meel dhigi weyday mana garanaysid meel all si saad waagtana ma garanaysid waad baafiso waad weyday xoolaha iskama qaadanaysid maal daaica baa la yidhaahdaa danta guud ayaa lagu bixiya ama dowladdaa lagu wareejinayaayo dee qofkii ha raadiso wixiina ha u ilaaliso ama ha iibiso lacagta hau hayso markii laga quustana danta guud baa lagu bixinay wainka wain kaana almacmuuru dhulkan markaa camirnaan jiray hadduu yahay jaahiliyan dhul markaa la degay islaamka ka hor laakiin intii islaamku jiray cid deganayd aan la garanaynin mulika bidxya kaasi dhul aan weligiiba la yeelanoo kale un weeyaan wixii islaamka ka hor lala ahaan jiray intii ka dambaysay aanay cidi lahayni waxba markaa lahaanshahaasi macno ma samaynayo markaa dhulkii aad yeelanaysay waa laba qaybood markaa noolaynaysay eed markaad hagaajisato aad yeelanaysay waa dhul aan weligiiba cidi yeelanin oo wax calaamadoo ka muuqda aanay jirin iyo dhulkii calaamadaha ka muuqda ay yihiin calaamado sheegaya waxan ciddii lahayd inay islaamkaba ka horreysay wa sifatu haddaba dhulka hagaajintiisa iyo noolayntiisu waxa weeye maa kaana fi lcaadati cimaaratan lilmuxya waa wixii camirid u ah caada ahaan meeshan la noolaynayo wixii camirid iyo hagaajin u ah wayakhtalifu hada wuxuu ku kala duwan yahay biikhtilaafi algaradi alladii yaqsiduhu lmuxyi kolba ujeeddada iyo danta uu ka leeyahay qofkan meesha hagaajinaya fa idaa araada hadduu doonayo almuxyi kan hagaajinaya إحياء الموات ماشان إنو هقاجيو مسكن أو كردقو قري أشتريط وحا شرطي فيه آه، ماشا سوحا لو شرطي ما إحياء قاسي نوريت وحا لو شرطي تحويط البقعة بقعة دي ماشي قوبتي إنو كسو وريجيو ديركي ببناء حيطانها أو نسمر كالقداردي أفرتي لنعب بما جرت إسوه كل سيو وحي أي, أي كسو ناطي عادة ذلك المكان ماشا عادة اللي قاني min ajurin aday markaa dhagxaantii nuurada ay tahay aw sakrin ama dhagxaantii adadkayda kale ay tahay aw qasabin ama sarabtii iyo markaa looxaantii wixii lamidka ahaa ay tahay wixii markaa caadadu ay ahayd in guryaha laga dhiso inuu gidaaradii afartii gidaarba ku dhiso horta waa khasab washturia aydan waxaa kaloo la shardiyay saqfu bacdihaa inuu markaa qayb kamidana uu saqafkii u sameeyo inuu gebigeedaba saqafka ku wada sameeyo khasab maaha laakiin qayb ka mida inuu saqaf u sameeyo wa nasbu baabin albaabna inuu u sameeyo markaasaa meeshii ay guri noqotay inuu seexdo oo uu dego caruurtiisii keenaa khasab maaha intaa hadduu sameeyo meeshii wuu nooleeyey waanu yeeshayo isagaa inta ka horraysa laakiin ma xataa markuu gidaaradii dhisay eenu weli saqafkii ku taagin ma meeshaasi meel uu leeyahay ama uu iibin karo ma aha wain araada almuxiyi qofkan meeshan ohanaya hadduu uga dan leeyahay ixyaa almawaati meeshan mawaadkaa ah inuu ka dhigo zariibata dawaabba xoolo xeradood fa yakfii waxaa ku filan taxwiidun inuu soo dayro taxwiidkaas ama soo dayridaasoo duuna taxwiid sukna ka sokeeya oo ka hooseeya tii markaa guriga oo dee gurigii inaad gidaaro dhaadheer dhistaa la doonaya halkan kara aad samayso ayuunbaa shardi walaa yushtarau saqfu saqaf inaad u samaysaana shardi maaha markaad meeshii xeradii ka dhigto eed dhisto adigoo markaa ujeeddadu ay tahay meeshan aad yeelatid xoolahaagana aad ku xaraysatid dee markaas saasaad ku yeelatay meeshaas wain araada almuxiyi qofkan meesha nooleynaya hadduu doonayo ixyaal mawaati masracatan meesha inuu beer ka dhigto fa yajmacu turaaba xowlaha waa inuu de ciiddii uu markaa soo ururiyo soo ciid ku soo dayraha ugu badnaan hadduu markaa ood kale wayusawi arda dhulkii waa inuu simo bikasxi mustaclin fiiha isagoo markaa yani simidii waxay noqonaysaa inuu markaa zuuliyo markaa yani meeshii ka qaado mustaclin fiiha meelihii tuuraha ahayd ee markaa taagnay wa dammin munkhafidin uu aaso meelihii markaa godnaana oo dhulkii uu simo dee dhul markaa la beeri karo oo siman uu ka dhigo wa tartiibi maa laha biyanaa inuu markaa u uu biyo u sameeyo bishaqi saaqiyatin min bi'rin sida inuu markaa gacan uuga soo jiido ceel aw xafri qanaatin ama kanaal uu markaa usoo jeexo qanaadku markaa de waa saaqiyadunbu ka weyn yahay ka weyn waxay yidhahdaan qanaat bay yidhaahdaan markuu waxoogaa kooban yahayna saaqiyad bay yidhahdaan markuu aad u yaryahay malaha gacmada yaryara dhowdhowaan nagu samayn jirna uu yahayna jadwal bay yidhaahdaan waa kale waa weeyiin jadwalka ugu yar saaqiyaddaa ku xiga anaadka ama kanaalka ayaa markaa ugu weyn fain kafaaha maaru dhulkani hadduu yahay dhul roobku ku filan yahay almuctaadu roobkii la yaqaanay lam yaxtaj uma baahna litartiibilmaayi biyo inuu u habeeyo cala saii sida saxiixa haddii roobka un lagu waraabinayo roobku ku filan yahay inuu biyo habeeyo oo ceel iyo alaab iyo waxu sameeya khasab maaha markaa beertii ood baan ku soo wareejiyey keliya laguma yeeshade soomaalidan dhulkii ilaahay oo dhan iska wada oodanaysa ee moodaysa inay sidaa dhulka ku yeelatay sidaa laguma yeeshabo dhulkii waxaad yeelanaysaa markii aad ama ciid ku soo dayn ama wax ku soo waxa weeyaan calaamadii u soo samayso ciiddiina aada hagaajiso haddii xataa u badan tahay bay u baahan tahay dhulkan in la qodo hadduu u baahan yahay oo ciiddii la jilciyo waa inaad ciiddiina jilcisaa marka siidhkii inaad ku riddo keliya ay dhiman tahay markaasaad dhulkii yeeratay inaad siidhka ku riddaa shardi maaha marka intaa aad hagaajisay aad ka shaqaysay ayuunbaad yeelanaysa wain araada almuxyi haddii uu doonayo qofkan meesha noolaynayaa ixyaaa almawaati meeshan uu noolaynayo inuu ka dhigo bustaanan bustaankii geedaha laga beerayay eeg masracadu waa tii dee gelayda iyo haruurka iyo waxaan marka la goosanayo lagu beerayay bustaankuna waa tii geedaha maarata madhaynaya lagu beerayo hadduu bustaan ka dhigayo fa jamcu turaabi dee ciiddii horta waa inuu sidii usoo weegaaro usoo sameeyo wataxwiidu waxaa kaloo meeshan shardi ah dayr inuu u sameeyo hadday bustaan tahay inuu soo dayro ayaa markaa khasab noqonaysa xawla ardi lbustaan dhulkii bustaanka oodba hadduu doonaha ku soo dayre inuu soo dayro sidii in jarad bihi caadatu haddii caadadu ay sidaa tahay in ood lagu soo dayro inuu oodda ku soo dayro hadday tahay in gidaar la dhiso inuu gidaarkii uu soo dhiso wayushtarau مع ذلك waxaa tan usii dheero intaa waliba lasii raacinayo la shardeeya alkarsu inuu geedihii ku tallaalo geedihii inuu ku tallaalo ayaa markaa iyaduna shardiya sida uu markaa madhabku yahay halkaasaa markaa dhulkii nooleynteediina sheekhu uu kaga baxay axkaamtii biyuhu gelaya wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed allah aclam